بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى waxaynu ku jiraa muctamarkii toddobiyo tobnaad ee ka dhacaya oslo norway waxaynu maraynaa muxaadaradiisii saddexaad iyadoo maanta ay taariikhdu tahay sideediyo tobankii abril laba kun iyo sagaaliyo toban muxaadarada saddexaad waxaa ciwaankeedu yahay wiilkaaga ama gabadhaadu yay ku dayanayaan yacnii awlaaddaadu yay ku dayanayaan insha allahu tacaala waxaa inoo fadhiya oo inaga dhergin doona sheekh maxamed xuseen weheliye ku soo dhowow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 calayhi wasalam almar'u cala diini khaliilih falyandur axadukum man yukhaalil aayaddaas kariimka ah waxay noo caddaynaysaa miitaalka ugu horeeya ee habboon ee nagala rabo inaan ku dayanno nabigeenna moxamed aha sala allahu calayhi wasalam waxaan shaki ku jirin inuu nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ahaa mid hanuunsan ficilkiisa hataa dadka ku hanuunaan qowlkiisa ay ku hanuunaan marka qofka muslimka ah waxaa laga rabaa waajib ku ah ku habboon mar walba wakhti walba inuu qaato ku daydo nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam cibaadadiisoo dhan mucaamaladiisoo dhan wax kasta uu qabanaayo waayo nebi moxamed sala allahu alayhi wasalam wuxuu yidhi salluu kamaa ra'aytumuunii usallii war u dukada sida aad aragteen anigoo u dukanaya sidoo kale xajkiina wuxuu yidhi wakhuduu cannii manaasikakum xajkiinna iga qaata waa taagan yahay ficilkiisii iyo wuxuu isugu dar iyo qowlkiisii marka akhlaaqdiisii sala allahu calayhi wasalam iyo wax walba oo qur-aanka uu ku ammaanay wa innaka la calaa khuluqin cadiim inaan uga dayanno akhlaaqdaas wanaagsan iyo wax waliba oo khayra uu la yimid sala allahu calayhi wasalam marka adilada hanuunka kugu yeeraysa ahmiyada iyo wasiilada wax walba loo raaco ilaahay subxaanahu wa tacaala laakiin lama rabo qowlkaada iyo ficilkaada inuu iskhilaafo ilahay naga najeeyo ilaahay isagoo la hadlaa mu'miniintu wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun kabura makhtan cinda allahi an taquuluu maa laa tafcaluun ilaahay naga najeeyo war kuwii iimaanka laga helayow maxaad u leedihiin waxaadna samaynaynina maxaad u sheeganaysaan waxaadna ku dhaqaaqaynina makhtan cinda allaahi ilaah agtiis wax loogu carooda wey aad iyo aad inaad tidhaahda an taquuluu maa laa tafcaluun inaad dhahdaan wax aadan samaynaynina ahmiyadda marka mawduuca uu leeyahay ku dayashada ilaahay rasuulkiisa waa noo caddeeyey sala allahu calayhi wasalam asaga tiisii markuu yidhi ha laygu daydo haddana wuxuu dardaaran ka tegay afdal saxaabada rag ugu fadli badnaa oo isaga ka dambeeya uu yidhi iqtaduu biladayni min bacdi abi bakrin wa cumar war ku dayada labada iga dambaysa waa abubakar iyo cumar wilaahadaa saxaabadu markay mas'alo fikhiga isku qabtaan aayad haddaysa helin ay wax arkaan cumar fiiriyo maxuu ku xukmiyey radia allaahu canhu sidaasay ahaayeen sidoo kale sunnadii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waxay noo caddaynaysaa dareenka ama ta'hiirka ay leedahay ku dayashadu akhlaaq hadday tahay ibnu cabbaas radia allaahu canhu markuu habeenkii nebiga guriga habaryartiisuu joogay uu istaagay salaatuleyl waa wiil yaroo dhallinyaraa ah. waa soo kacay waa weysaystay nebiguna salaaduu ku jiraa dhinaca midigu bidixuu ka soo istaagay nebigu waa soo wareejiyey ilaa uu midigtiisa soo istaajiyey marka awlaaddu markay yaryar yihiin gurigaada sunnada keen amaa jamaacada haddaad rag tahay masaajidka la aad sunnadaasoo ciyaalka kugu daydaan waayo ciyaalku ficilkoodu waa ka weliba kuwan yurub jooga kuma sii jiraan waa ciyaal elektronic waa kaa horreeyaan laakiin annaga inay waxba ogaynaan moodnaa marka nabiga sala allahu calayhi wasalam markuu istaagay salaatu salaatuleylkaas uu weyse qaatay kadibna ibnu cabbaasna waa ka kacay isagana waa weyse qaatay waa wiil yar markuu arka nebiga oo dukanaayo markuu arkay nebiga oo weyse qaadanayo asagana waa istaago waa weysaystay salaadiina waa uu garabkiisuu soo istaagay ilaa la toosiyey oo midigtiis uu keenay sala allahu calayhi wasalam isagana isagoo bal arka waa wiil yar lama dhihin ka kac lama dhihin samee ciyaalkaada ishaada aad ku aragtay adigoo rukuucaaya ama sujuudaaya isagana uu kugu qalladin ka warran haddaad shar samaynaysid waa meeshaas marka walaalahay aabbanimadu waalidnimadu waa mas-uuliyad weyn qofka muslimka ah farxaddiisu waa owlaaddiisoo khayr iyo wanaag ku sugan oo sida uu jecel yahay ay noqdaan haddii laakiin owlaadda ay dhur darsato asagana waa dhurdarsigiisa iyo hoog iyo ba marka labada waalid hadday dan ka gelin ay carruurtoodii ku weynaadaan macsiyo ilaahay waa la shallayn waxaa iman saacado qofka uu ku hareeraysan murug iyo tiiraanyo iyo waxa maanta aan naqaano dibresshon waayo shayga ugu fadli badan ugu wanaagsan oo wiilkaada aad hadiyad u siisid waa inaad tustid ku dayasho fiican waa inaad ku booridid inuu laasimo aadaabta iyo akhlaaqda wanaagsan cunugaad qur'aanka ilaahay uu noo soo dejiyey labada waalid isku si ula hadli isagoon kala reebayn si ay owlaaddooda u tarbiyeeyaan ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara amarka la amraayo aayaddu wuxuu ku jeedaa labadii waalid lama kala reebin laakiin amarka lagu amrayo sidoo kale wuxuu ku jeedaa ugu horayn adiga nafsadaada adiga aabbaa nafsadaada adiga hooyaa nafsadaada kadiba ahalka loo sii gudbi waayo xikmada loo soo hormariyay nafsadda maxay tahay waayo qofka bini aadankaa ma awoodo inuu qof toosiyo ama hanuuniyo ama u tilmaamo wax hadduu asaga wixii ka maqan yihiin uusan toosnayn waa mustaxiil adoo qaldan wax ma siixi kartid adoo qalloocan wax ma toosin kartid sidoo kale qofka bini aadanka ma awoodo inuu hagaajiyo aabba ha noqdo hooyo ha noqoto reerkiisa ilaa asaga markuu hagaagsan yaha maahay hadduu qofka qarriban yahay gurigan waa qarribmi hadduu qofka hagaagsan yahay guriguna waa hagaagsami sidoo kale ma awoodo qofka hadduu qarriban yahay inuu qanciyo dadka kale asagii ma qanacsanaa waxa uu sheegaayo dadka ma qanci kara marka sidoo kale ma awoodo dadka inuu ku xambaaro waxaan inay tadbiiqaan ciyaalkiisi ha noqdo ama mas-uul waxuu ka ha noqoto ma awoodo waayo asagaan dabaqayn wixii asagaan samaynayn say ciyaalku samaynaya walihaada shayga lala yaabo oo haddana khayrka waa lagu dadaali waxaan arkaa aabbayaal tiro badan ciyaalka waa soo wadaayaan dugsi qur-aanaa la keeni waa waddamada reer galbeedka o dhan caado taal wey asaga qur-aanka waxba kama hayo war heedha cunugan qur-aanka aad keentay waa loo soo dejiyey adigna waa lagu soo dejiyey qaxwadaa la fadhiisan war inta aad fadhidin la fadhiiso waayo cunugga marka adiga waxa weynaynaysid darajaynaysid waa darajayna asagana laakiin adiga haddaa qiima ka soo qaadayn marka qofku waxaad isaga dabaqay naftiisa uusan samaynayn dadka kalena kuma dabaqi karo samee ma dhihi karo walihaada markaasaa aayaddan xikmada ya ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum marka ugu horayso horta bal adigu ishagaaji aabba haddaad tahay ishagaaji hooyo haddaad is-hagaaji kadib baa wax hagaajin karta bani aadanka marka wax la baraayo culunta cilmiga waxaa ka mid a ah securityga hadda shayga ugu horreeya markii la baraayo qof baa dhaawaca u yimaado marka hore adiga isbadbaadi waay markaasaa wax badbaadin karta ha taaban marka aabbaha ama hooyada wuxuu jecel yahay reerkiisa carruurtiisa inay xaaladda ugu fiican ku noolaadaan jidkan ugu wanaagsan inay qabsadaan marka laakiin hadduu ka fikiraayo keliya waxa noqdaano uusan aakhira ku shuqul lahayn ama bahash adduunya ku dadaalayo diintooda uusan dan ka lahayn caqiidadooda dan uusan ka lahayn gurigaa noola joogaa maanta waayo howlaan ku mashquulnay markaasaa ciyaalka markay afar iyo toban gaaraan qaar waxaaba soo bax dhahayo cadaaladba ma ahanba in hal diin la qaato waa hadda cunug islaam ku dhashay waayo adaa wakhti siin waaye caqiidadii kama taagin akhlaaqdii kama taagin wakhti looma helin shaqo waa noo imaan doontaa dhulka aad ka timid inta kugu haraeraysan waa kula jirtaa waxbay kula hagaajin laakiin dhulkan wax kasta waa kaa duwan yihiin marka qofka marka caqiidadiisii inaad ka fikirtid cibaadaadkiisii inaad ka fikirtid mucaamalaadkiisii inaad ka fikirtid waayo diintu waa aadaab tiro badan iyo akhlaaq marka haddaadna ka fikirayn mustaqbalkiisa iyo noloshiisa dambe iyo sidoo kale aadna ka fikirayn cunuga adduunyadiisi fiicneed iyo aakhiradiisii waa mushkilo weyn walaalahay marka aabbaha noocaasa ama hooyada noocaasa wax kale ku mashquulsan waa qof reerkiisii khiyaamay waayo wuxuu u wadaana waa meel halaag iyo baaba marka aabbayaasha waa hooye aabba isku mid laba kala reebaayo wixii waa in qofka asaga marka hore uu ku edaboobaa edabta aadaabta islaamka intuusan imaanin wakhti qofka uu shallaay shallay aan shallay ka dambayn walihaadaa walaalkeey haddaad rabtid inuu cunugaada noqdo mu'min iimaanku waa cilmi marka rabbi inuu keliyahay meel soo dhigato malaa'ig uu khalqa ay jirto kutub oo soo dejiyo waa cilmi martabo cilmi wey intaas haddaad garatid caruurtaada garatiisid martabada ku xigta akhlaaqiyaad xishood maxaa la yidhi nabiga sala allah alay waslam marka iimaanka la sheegaya aliimaanu bidcun wa sabcuuna shucba waa dhowr iyo toddobaatan aclaaha laa ilaha illa allah wa adnaha imaadat aladaa can اطariiq walxayaau shucbatu min aliimaan xishoodkana akhlaaqda muslimka waxaa ka mid ah xishoodka nabiga sala allah alay slam wuxuu yidhi idaa lam tastaxyi fasnac maa shi'ta haddaadna xishoonayn wax alla waxaarta samee oo marka marka qofka mu'minkaa martabada cilmiga iyo martabada akhlaaqiga iyo martabada ikhtidaa'ah iimaanka aad rumaysay akhlaaqdiisa kaa muuqato adigana ha lagugu dayda marka walihaada dariskaa kuma caddeeyo kuma madoobay maamahada soomaalidu waa cajiib waa run laakiin kuma dhaqanno addaaru qabla daari tira carabtu guri intaada degin daris iska fiiri addaaru qabla jaar aljaaru qabla daar ha yacnii maala degi dariska ka fikir marka maraatibtaas marka waxay u baahan tahay cilmi haddaad inaad wax soo saartid rabtid guri inaad dhistid haddaad rabtid qalabkiisii lagu dhisaadna waxba ka haysan gurin aad dhistid rabtid waa howl aan la arkin taariikhduna kuma qorna wax waliba marka waxay u baahan yihiin cilmi wax walba waxay u baahan yihin marka adduunka bashar ma jiro guul wax ku gaaray wax ku guulaystay oo dadaal la'aan ku gaara arrintaa ma jiro wax walba dadaal iyo ihtimaamay u baahan yihiin marka aabbayaasha marka haddaan ihtimaam siinay carruurtaada aadan tawjiihinaynin khayrkii wanaagga meeshuu yahay aadan u jeedinaynin aadan baaraynin waxa ay samaynayaan bixiddooda iyo soo geliddooda aadna baarayn yay saaxiiba la yihiin aadna baarayn mustawaha akhlaaqda ay leeyihiin aadna baarayn wakhtiga firaaqada ay leeyihiin maxay qabtaan aabbahaas ama hooyadaas ku mashquulsan shaqo ayuuto aroosyo howl waa mushkilo qofka shahawaadkiisa inuu ka daba ordo ma aha cunugaadii meeshuu u socday meeshuu ka socodna aqoon aabbayaashaas waxaa imaan doonta wakhti farahana lagu hayaa saacaad sallaytan ugu darana khatara ay imaanayso ilaah naga korayo owlaaddan allah noo xifdi walaalahay ahmiyadda ay leedaha ku dayashada marka waayo tarbiyada islaamka ama tarbiyada bada-aadanka waxyaalaha ugu horeeya ee xoogga leh ee ta'hiirka leh waa ku dayashada waa as-aaskeeda uma sii jirto cunuga markuu fatrada yar oo yar yahay ugu horraysa uu koraayo waayo cunuga markuu dhasho waxaa soo mari fatro wax waliba qofku uu jecel yahay dadka waaweyn walaalihiis waxa ay samaynayaan kulli waa taqliidin waa ku dayan asa waxbaa la dhihin cunugaa wuxuu arka aabbihiisu addimaayo ka soo qabo waa qaso dhacday baan ahaa waa la geeyey ciyaalkii uu isku toosiyey waa addimo horta kulli soo wasaqaadta waa safay cunug kasta markuu guriga ku noqday allaahu akbar allaahu akbar war maxaa meesha ka dhacaaya waalidiintii oo dhan maalinta ku xigta baana hawig waa dacwo war annagu allah war maasha ugu kaysana cilmaha noo hay aad waxaan maxay tahay war waxaa la irgaa diinta aa wadatid waa cunug yar xagguu ka soo qaaday waa laba dhasho khayr badanaas waxaa ku shubtay kama qaadan michael jackson qaarna waxaad soo taagan iyo maantana dheeli waa yaab waa laba tarbiya kala taha waa noo imaan doontaa waayo qofka waxaad nin shaacira wuxuu leh can ilmar'i qofka laa tas'al ha weydiin isaga waxaa ka weydiiye naftiisa ee wasal can qariini qofka uu la socdo fiiri waayo sababta maxay tahay fa kullu qariinin bilmuqaarani yaqhtadi qof walba qofta uu la socdo yuu raacaa daraskiisu lihaada nabiga saaxiibtinimadu waa khatar weyn nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi idaa khalla axadukum war midkiin hadduu saaxiib samaysanayo falyandur horta haska fiiriyo man yukhaalil cidda uu saaxiib ka dhiganayo marka ilaahay islaamka diinta uu noo soo dejiyey waxay noogu yeeraysaa ku dayasho laakiyaad ku dayan waa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana ku dayasho wanaagsan wuxuu la yimidaa wanaagsan raxmaduu la yimid diinuu la yimid akhlaaquu la yimid dad geelleeya yaa laga soo dhex saaray isbaabbi'inaaya isbaaro u taallo waxbaan iska reebayn walihaada markay tageen ay saxaabadu hijroodeen najaashi iyo maxkamaddii asaga iyo ninkii raggii maka ay ka daba direen in la soo celiyo xukunkii la qaado waxaa noo soo baxay nabi qaraabada si loo xariiriyo jidka inaan la goynin iyo kunaa nushrik billah naqtul wax shara dhan ilaa aan walaalo noqonnay intaasuu noogu yeeri annagana maanta annagoo muslima qur-aanka akhrinayna yaa inta ay hadda quraysh markay mooryaan ahayd samayn jirta qabla islaam yaan ku dhaqaaqaynaa waa shay cajiiba waa shay cajiiba ilaahay towfiiqda allahna waafajiya marka saaxiibku nebigu wuxuu ku matelay nin barafuun gadaaya ee nin bir tumaaya haddaad la fariisid kan barafuunka gadaaya adoo carafoona ka soo tega xataa haddaan waxba ka iibsan laakiin birtuma haddaad u tagtid ag fadhiisatid waxa fanfanina dabka hadduu dharka kaagiguna ka nabad gashid adoo uraaya ka soo tegi haadaa huwa marka caruurtaadu xataa adiga weyn hooyo ahaaw aabba ahaaw yaad la saaxibi ma wax kugu darajaa mase wax kaa liita waa shay lala yaabo oday guriyuu tegi waa rag badda ku jira kulligood islaantiyaa soo wici war naga dama maxay sheegaysaa gogo war kuugu darajo maha sheekh nin kuugu darajaha lala socdaa islaantina mid gurigeeda ka soo taqallustay oo dumisaa oo baabi'isaa ileeda hebla iyo war kuugu darajo maaha wax kuugu darajo lala soo socdaa sheekh marka walaalahay awlaadda marka in la baaro la su'aalo qudwadeenna marka inaan wax ka bedelna annaga tusaale yar meeshaan kama dhicin laakiin odayaa uu cunugu dirsaday inuu dadka soo baado odayuu qori ku qabtay wixii wixiiuu ka qaatay ilaah amarkii waxba uma geysan waa soo dhaqaajiyey odaygii alaabta laga qaato waa soo dabagalay guriga markuu soo istaago walaalkay alaabtaas wiilkaada oo anaa iska leh muxuu yidhi mataqaan waryaasoo kuma dhihin wax la daba socda ha ii keeni waa khaariji kaasoo baarlamaanka tegay dad macafinah koow dhalay oo ama dowlad ka qayb galay dad macafinah ilaa waa nin la yidhi qof wax alaab la daba socda ha ii keenin marka mushkiladana haysata waa taas oo kale qudwada xunta ah war ciyaalkaad arkaysaan waxa aan ku dhaqaaqayno kulli waa rekoor garayn laakiin lama oga marka walaalahey inaan haleelno khatuurada jirta weliba dhulka aan ku jirno kuma sii jiro waa ka duwan yahay marka saaxiibka wanaagsan ta'hiirka uu ku iyo saaxiibka xun weligaa ku fikir adigoo weyn hataa ku fikir awlaadaadana ka fikir su'aal haddaan isweydiinno ku dayashada cunugaada gabar iyo wiil ay ku dayanayaan waa su'aal laisweydiiyo yuu ku dayan qofku inuu aad iyo aad u fiiriyo kuma sii jirto markaan dhulkan ku loonna haddeer aan joogno waayo ficilkaada qowlkaada ha ka horeeyo qudwada haddaa rabtid ku dayasho xayaatada bini aadanka qowlkaada intaadna hadlin ficilkaada ha hadlo ixsaankaada runta waayo ilaahay subxaana wa tacala wuxuu yidhi asagoo ishaaraya ahlu khayrka ambiyadii ulaa'ika aladiina hadaahum allah kuwaas waa kuwa ilaahay hanuuniyey fabihudaahu muqtadi hanuunkooda ku dayo ilaahayna aayaddan soo maran laqad kaana fii rasuuli illahi uswatun xasana liman kana yarju اllah walyowma alaakhir wadakara allaha kaiira marka qofka fiirinaya axwaasha aabbayaasha iyo asaaliibta aan ku dhaqmayno dhulka aan joogno ficilkaada haddaad been sheegayso wax khiyaamaysa cunug waa kuu jeeda asagana beentii ku dhaqaaqi khiyaamadii ku dhaqaaqi marka waxaa fiican walihaada waxaa la yidhi si lagugu daydo aabba haddaad tahay wanaagga ka shaqee guriga markaad joogtid salaada sunnada masaajidka ka soo qaad guriga keen waayo nabiga sala allahu calayh wasalam fadligay leedahay facalaykum bisalaat yani dukada wey waa amar fii buyuutikum guryihiinna ku dukada faina khayra salaati almar'i salaatan ugu khayr badan qofka uu dukado fii beyti gurigiisa uu ku dukado waa ka fadli badan tahay ilaa waxaa laga soo reeba tan faradka ah tan faradka ah keliya masaajidkaas laakiin tan sunnada tan aad masaajid ku dukatid iyo tan guriga aad ku dukatid tan guriga aad ku aa fadli badan guriga weliba inuu qayb ka mida ah masaajid leh jamaaca loogu dukado waayo guryihiinna qaara masaajidka dheer islaantii maray dukan odagii maruu dukan mid kale may guriga meel masaajida jamaaca inuu leh duruus ka socoto inuu leh waa haddii raxmada rabbi guriga ka baxdo madaxaa la isla geli sheekh wlihada nabiga haddana wuxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam tatawucu arajuli fii beyti ninkoo gurigiisa sunno ku dukada yaziidu calaa tatawucihi cinda annaas asagoo dadka jamaaca la dukanayo waa ka ziyaado waa ka ajar badan yahay ka fadli salaati aljamaacati sida salaad jamaacada fadliga ay leedahay calaa salaati rajuli waxdahu waayo markaa keli dukatid hal nambaraad qaadatay laakiin markaa jamaaca la dukatid toddobayo darajo adoo lagu yidhi ku shaqee hal karoon iyo toddobayo labaatan karoon dooran wilaadaa nin sheekh oo khayr badan yaa ninka kiciy shaqa u raadin shaqan kuu soo helona keen saacaddaasaa la ysrabaa waa fajirka waa aragtay hadda afartii afartii alla kaca masaajidkaa la taka waa la dukaday waa la fadhiistay waa la dikriyey war aaw shaqadii shaqa wuxuu idhi toddoba iyo labaatan yuuraan kuu hayaa markii qoraxda soo baxuu yidhi nakeen waa soo qoracanayna aaw shaqadii jamaacadaa dukanna waa yidhi xisaab kale marka marka maanta markii la shaqaba shaqaday ka lacag badanta waa raadin wixii ku raacaayana waa salaad keligeedaa meel gebgeb afaran gab ka soo siina ku leh tala waa kaa gab adduunyuna waa kaa gab marka waayo rabbigii risqiga ordaysid bixiyey isagii aad hortiisa si fiican u istaagi weyse isaga taas isugu toosee marka caqligaa la rabaa yaa haayo kaas isagaad hor taagan tahay isaga qalbigaada sii inta aad taagantaha cadaalad ku dhaqaaq walihaada aayaddan marka aan soo marna haddeer yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara waa qofka wax lira shicaar hadda meesha booraa ku dheggan inay qofka muslimka boorkiisa ahaato waayo kelimadda reer ahal haddii la yidhaahdo waxaa soo gulagadaya xaaska waxaa soo gulagadaya carruurtii hadday carruurta yihiin wiilal iyo gabdho kulli ahalku sidiisaba waa ciddii hoostaada joogta adiga aad nafaqaynaysid aad ka shaqaynaysa waayo nabiga sala alla alay slm wuxuu yidhi kafaa bilmar'i qof dembi waxaa ugu filan dhibaato waxaa iman dembi waxa ugu filan an yudayica man yacuul waxa uu quudinayo ninkii dayaca walihaada sheekh liraa ibnu qayim la u naxariistaa wuxuu yidhi waa kelmad cajiiba markaad fiirisa dib odayaal iyo hooyenu dib hal aan su fiirinno wuxuu yidhi ruuxii aan dan ka gelin cunugiisa inuu waxbaro oo haddana uu dan ka gelin wixii cunugiisa anfacaya oo iska sii daaya sidii lo xoolo baadiye jooga waa xumeeyuu yidhi xumitan ugu xun cunuga noloshiisa mustaqbalkiisa wax walba waa xumaysa waa xumeeye carruurta badankood fasaadka ku dhaca barobalaamka ku dhaca wuxuu ka yimaadaa waalidiintooda xaggooda iyo iyagoo iska sii daayeen waxba barayn waxbarashadoodii ka tageen diintii faraa'idii sunanteedii inay baraanay ka tageen ayagoo yaryaray dayaceen carruurtii ayaga waxba isuma tarin ilaa nin wax barta wax isu tara markay waaweynaadeenna odayaashii carruurta adigana waxba kuu tari mayso waayo qofku ninkii wax isu taraa wax tari kara laakiin mid isaga ka maqaya markaasaa waxaa la yidhaahdaa cunug aabbihii u dacwoonaaya aabbo waa igu caasisay ama hooyaa ku leh markaasuu cunug wuxuu leh hooya ma aabe anigoo yaraad adigana igu caasisay adigoo weyna anigana kugu caasiyey waayo anigoo yaraa i dayacday adigoo weyna anigana ku dayacay waa wax waayo ciyaalku waa maalgashi haddaad maalgashatid waa ka soo bixi marka asbaabta ugu weyn ee tarbiyada cunuga lagu guulaysto waxaan la hadlay wiil aan weli guursan ninka geemka uu dhaaf waa dhaaf waxaan la hadli hooyo gabar weli aan guursan haddaad gabar tahana dooro nin saalix haddaad wiil tahana gabar saalixada waayo hadiyada ugu sarraysa ee cunugaada aad u hadiyayso siisaa waa markaad guursato gabar saalixada haddaad gabar tahana waa markaad guursato wiil saalix waayo carruurta hagaagooda waxay ka yimaadaa aabbayaasha hagaagooda waalidiinta hagaagooda si kale maaha ilaahay muxuu yidhi wa kaana abuuhumaa saalixan ciyaalkan hagaagsana arkaysid aabbahooda hagaagsanaa hagaagga meeshaasay kala yimideen meeshaasay khayrka kala yimaadeen marka waxaa jira aabbayaal xun hooyooyin xun jaahilnimo oo ciyaalkooda u horseedaaya ku dayasho xun aabbihii islaantii beentuu ku daldali ciyaalkii arkaayo maqlaayo ayadana sidoo kale odagii beenay ku cabi ciyaalkii arkaayo maqlaayo waa shay cajiiba ah. marka awlaaddii marka marka ugu horraysa matarkaas anaga dan kama gelayn laakiin qudwada marka inay ahaato adiga waxaa laga rabaa inaad kow qof lagu dayda inaad tahay ikhtiyaarkii qofka aad dooratay hadduu ilaahay ku waafajiyo inta kale nafsadaadii tarbiyay ku dadaal kadib qudwa waayo dirham iyo ficil ficilka ka khayr badan diinaar inaad dirham inaad bixisid waayo qudwada darajada ugu horaysa wey marka wakhtiga oo iska yar marka waxaa laga aabo kasta ama hooyo kasta ama qof kastao wax tarbiyaynaya waxaad wax hagaajin kartaa mararka qaarkood adoon hadlin adoo run sheegaaya ama been sheegaaya ma soconayso run keliya lagaa rabaa waayo aabbuhu ugu weyn tarbiyada waxay labada waalid midkood ku hadleen ama run ha noqdo ama been ha noqdo ama khayr ha noqdo ama shar ha noqdo waayo carruurtu waxay ku daydaan waalidiintooda waxaad arki aabbaa business ku jira waxbuu gadi alaabtan waxay ka timid gudaha waddanka lagu samey wuxuu le dibadday ka timid cunugiisa waa maqli waa khatar marka waxa siday yihiin waayo waxaa jirta markaan leh doorta qofka wanaagsan wiil iyo gabarba cumar ibnu khadaab mas-uuliyaddu waxay tahay wuxuu ka fikiri xayawaan bani aadan iska dah neef ama baqal jidka dhinaciisa marshabeediga waxaan dhahan hadda lagu lugeeyo oo kala kala koray haddii faras uu ku taranturoodoo ku jabo waa lee weydiinuu leh bashar meeluu soo dhigay habeenkii ma seexanaayo waa wareegi yaa gaajoon yaa jiran mas-uuliyad annagana waa u cararaynaa wallaahi wallaahi afarta cunug aad dhasha gurigaa kugu filan xisaabta haddaad ummad magaceed qaadatidna ummaddaasoo dhamma ku soo hor istaagan kooda jiran kooda la dulmiyey kooda baahan kulli shay maantana waa loo kala ordi cumar markii wuxuu maqlaa isagoo lagu haynaya hooyo iyo gabadhoodoo is haysta hooyada waxay rabtaa caano inay baraxdo biyo ku badiso gabadheedana waxay leedahay hooyo amiir waxaan waa diiday ma oggola war iga dhaafayta amiir warkaad iga daa amiir almuminiin iima jeedee iigu dar biyaha caana hooyo waxay tiri haddii amiirulmu'miniin uusan ku arkayn rabbiyaa ku arkaaya cumar kelmaddii u maqlay gurigas iima gelin waa baxay wiilashiisa mid ka mid ur gurigaas noocaasa gabadha ku jirtay idinka fakan ninaad gabadhi doontay waxay dhashay wiil lagu tiriyo khulafada muslimiinta afaray ahaayeen midaa lagu shaneeyaa waa cumar ibni cabdilcasiis radia allaahu canhu jamiic marka wakhtiga iska yar marka sidaa tahay iyo carruurtaadana noqon marka kudayashadu waa muhiim marka runta waa muhiim wasaa'isha marka ugu ficil fiican ee waxa lagu toosiyo adigoo hadlin ciyaalka runta ha kaa muuqato watawaasuu bilxaqi ilaah yidhi mucaamaladaada run ha noqoto ganacsigaada run ha noqdo reerkaada dhexdiisa run ha noqdo cunugaada runta u sheeg haddaad ka soo bixi weysid aabba raalli ahaw duruuftaas hays oo runa waa qanci laakiin mar walba intaad tiraa insha allah dhegtaydaan ku arkay hooya hadhihin insha allah insha allah cadow ka dhigtaba waa intaasoo mara wax loo ballan qaaday lama siin hooya hadhihin insha allah xasbuna allah wanicma alwakiil ikhwaanii marka ciyaalku hooyo muslimada yaa nebigu u digay waayo waxay samaysay wiilkeedii u wacday kaalay tiri waxbaan ku siin nebigaa weydiiyey marka maxaad rabtoon inaad siisid markaasee waxay tidhi waxaan rabaa inaan siiya timir waana ka run inida waa siisay wuxuu yidhi haddaadna siin lahayn timir waxaa lagugu qori lahaa beenley tiim baraasaa kugu dhegganaan lahaa marka walaalahay guryaha mushkiladana haysata marka cunugaad arkaysaan markaad kula dhaqantid been istabamarsiis aabbaha iyo hooyada isagoon dareemayn ayuu cunugu baabi'e adduunyadiisa baabi'e aakhirada baabi'e laakiin hooyada aabba hadday toosan yihiin aabbihii mustaqiim yahay hooyada hooyo dhowrsan ay tahay murabbiyada waayo cunuga ishiisu waxay shaqaysaa dhegtiisa ka hor rekoorka dhab waay laakiin mushkilada maantana haysata faaqidu shay laa yucطiih qof asagayba akhlaaqdii ka maqan tahay ku dayashadii nebi maxamed ka maqan tahay maxaa looga dayan taada kale guryihii barobalaanka jira ma baa laha nidaamba waa hoteel oo kale hooyo ka warrama subaxdii shaqa aadaysa cunugeediina oclock afarta habeenimo maanay fadhiday soo jeedo maskaxda isku darsantay ma ah waa inu guriga nidaam lahaadaa guriga hoteel ma aha wakhtiga rabtaa imaanaysi xabsina maaha dadka lagu xareeyo isbitaal maaha meel la jiifana maaha wax waa in nidaam jiraan dadkeenna qaar badan hooyooyin waxay u baabeen caafimaadkoodii waa dhulkan haddaan la isqabsan laysku duubmin wallaahi alcadiim waxa ka soo baxa waa yaryihiin ilaahay owlaadda allah noo badbaadiyo marka dhowrsanaan iyo run xalaal ihtimaam gooniya waxbarashadoodii qofka bani aadamka wax u tara waa cilmi cilmi ugu horeyna waa kitaabka qur-aanka iyo sunnada haddaa kuwaad gelisid adduunyada kale aada bartid waa ku dadaashay laakiin ida kaana rabu lbeyti bitabli taaribu odayga guriga haddau muusig iyo durbaan guriga ku garaacayo iyo kitaar fashiimatu ahli lbeyti kulluhum raqsu marka dabeecadda guriga ka soo baxda iyo dhaqankooda kulli waa fanaaniin iyo boodbood marka walaalahay aabbayaasha waa inay gartaan bilaadda aan joogno ama beledka aan ka nimid waxaa laga yaabaa kun nambaroo tarbiyaha kugu filneed laakiin hadda meesha aan joogno milyoon shay aa u baahan tahay waayo oon weliba kuu diyaarsanayn si fiican laysugu duubnayn la kala daadsan yahay waayo wax kasta waa kaa dhaqan duwan yihiin diin waa lagaa duwan yahay dhaqanka waa lagaa duwan yahay jidka soomaaliya cunuga markuu jidka socdo hadduu qaldamo odaga jidka socda canaanan macallinka iskuulka waa kula jiraa macallinka taxfiidka waa kula jiraa qof walba bii'adiyaa ku saacidaysa laakiin bii'ada meeshaan wax walba waa kaa duwan yihiin waa kuu keligaa ma maqasha waa kuu keligaa wakhtigii oo dhammaanaya in sha allahu tacaala marka walaalahay qudwada ha lagu dadaalo waayo ciyaalku waa kamera kugu xiran adiga markaad wax hagaajisid laakiin hadda adiga aad kaa maqan tahay sidii wax lagu helaa waayo guriga waxaan ku siinaa boqolkiiba soddon toddobaatan waxay ka imaan jidka tarbiyada ciyaalka waxay qaataan marka cunugga inaad wax walba laga fikiro waayo qof walba waxuu dhasha asagoo muslima yaa bedelay akhlaaqdiisa kullu mawluudin yuuladu cala alfitra fa abawaahu yuhawidaanihi aw yunasiraani aw yumajisaani yuhuudi hooyadaa ka dhigtay mid dab caabud hooyadaa ka dhigtay mid kirishtaana hooyadaa ka dhigtay labadiis waalida ka dhigay laakiin haddii uu quduuf fiicano siduu ah ku koro walihada waxa la hadii bani aadam sidii ha ah lagu daayo islaamu ku soo bixi laakiin yaa bedelaya bii'adaa bedelaysa marka bii'adaa joogtid waxay rabtaa juhdi weyn waxay rabtaa isu tag waxay rabtaa tacliin iskuulka wax ciyaalka ugu haraayaan waayo cunuga iskuulka iskama celin karo wixii ma fahamsanaa inuu fahmuu rabaa hadduu fahm waayo lama qabsan karo waa marka raggii bannaanka jooga daroogaa u joogto marka rag waxaa jooga tagaasi wada ka soo qabo wax kastana liqaaya wallaahi dadka naga duwan bakistan iyo khayr allah si muslimiinta wadamada kale aan soo maray ninaa wuxuu qaataa war meeqaa ku soo gasha wuxuu yidhi shan iyo toban kun shan kun oo oo kale kaasha waa tanaali oo ziyaada halkaa noo fadhiiso annaga soo maha markii laba waaba ree hebel soo ku mutaysta horta cunugiisa waxa loo qabaya uma jeeda aakharada baasum marka annagana cudurka la yidhaha xaasidnimo haddii adduunka jirto annaga nugu badanta waxaan is ogolnahay ma laha marka ummaddii xasad ku bataan waayo waxaa la yidhi walaalo iscolaadsi waa xoolo yareeyaan waana xabaalo badiyaan waana sharaf dareeyaan kusii dar kulli farahan ku hayna marka walaalaha ilahay tawfiiqda khayrka wanaagalla hano waafajiyo kulanka aan soo kulanno ilaah noo wada naxariisto owlaadda iyo reerahana allah noo xifdiyo ilaahu dhabarkeena ilaahay gaal kama keeno ilaahu dhabarkeena gaal ha ka keeni ilahu islaamnimada ilah nagu sug ilah owlaadda islaamnimada ilah noogu sug annagoo islaamnimada ku sugan ilah nagu dil tawfiiqdii khayrka ilahu nu waafaji dal iyo dadkan ka nimid ilaahu islaaxi siyaasadooda ilaahu islaaxi diintooda ilaahu islaaxi mucaamaladooda ilaahu islaaxi dadnimadooda ilaahu islaaxi aakhiradooda ilaahu islaaxi ilaahu kelmadooda kor ka dhig qofka khayr la rabo khayrka la wada ilaahu codkiisii gacantiisa ilahu kor ka dhig wixii ummaddaa rafaadeen ilaahayow ciidankan adoo tirada batay ilaahu naga qabo rabbiyow intaan dhulkaan joognana khayrkiisiiaan na siiyo sharta taalna allah naga xijaabo towfiiqda iyo khayrka wanaagga meeshuu ku jiran mar walba iyo meel walbuu joogna allah na waafajiyo qofkii muslim oo dhib sheeganaya dhibka allah ka qaado qofkii xanuunsan allah caafiyo qofkii muraadle muraadkeeda allaha sahlo aqulu qowlii hada waastaqfir اllah alcadiim wslى اllah cla nabiyina muxamadi wsaxbih wslim subxaanaka allahuma wbixamdika ashhadu an laa ilaha ila anta astaqfiruka watuubu